wama yatacalabu biha qala cabdالlahi بn cmar ini kagooli falama kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam kalama may bayara kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha ini haadiye yar yaqumu huwa rasuulka ini kuma haadiye yar min majlisin makaana fidika kuma haadiye yar xataa yadcuwa anabiyu nabo ilaa kuducaysadaw bihaulaai kuwan addacwaati dacwiyaalkan hanin soodan ilaa kuducaysadaw cabdالlahi bin cumar mayliga kalama may bayara kana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsha ahaadiye yar yaqumu huwa nabo kuma haadi min majlisin makaana fidika kuma haadiye yar xataa yadcuwa anabiyu nabo ilaa kuducaysadaw bihaulaai kuwan addacwaati dacwaatkan hanti kuducaysadaw allahuma wa dacwaadka waa ko gailan hay allahuma ya allah aleyo aqsim gibi lana una nin gibi min khashyatika obsada hishe ninku gibi mawal nin gibi taxulu antaada kala teedaso bi bima maaga baynana una benkan iwa bayna macaasika macsiyaalka dhahdaanka kala teedaaso min daacatika daacada hishe ninku gibi mawal ninku gibi tubaligu anta idaawada deersiyaas na una bi bima maaga sabab shay bisababi ma maaga sabab shay janataka ni deersiyaas wa min alyaqini وaksin lana ningibi min alyaqini yain heshe mawal ningibi tuhawinu anta ada fududaayas calayna korkaana masaaib adunya adunye masiibiyaalsher korkaana fududaayas allahuma ya allah alehyo maticna ning raaxoy biasmaacina maqalyaalkana ninka raaxoy waabsaarina aragyaalkana ninka raaxoy waquwatina awoodana ninka raaxoy ma axyaytantiada noolayaas wama unana noolayaas wajacal ilahu welhu almadkuura madkuurkan haddaa sheegni wel alwarisa ki baagahadaw mina unhegan baagahadaw kuweel wajcal ilaahu wel sarana arkan wel calaa man korshay wel alamahu manka dulmina una na dulmi wansa yani wa kay wansur gargaar anta na una nin gargaar calaa man ninku gargaar caadahu manka unaytum ona una nila unaytum ono muslimiintana lanka nila unaytum on ninku gargaar walaa tajcal anta ilaahu weloy musiibatana masiibadana weloy fi diinina diinkana dhadis masiibadana weloy walaa tajcal dunya addunyana weloy akbara hamina hemigana tankwinin badano ono edin jeelnan addunyan kuweloy wa walaa tajcal dunya addunyan kuweloy akbara hamina hemigan kankwinin badan kuweloy walaa mablaga cilmina cilmigaani yoolshay cilmigana dhong addunya lay kadhamaato yani weloy wa walaa mablaga cilmina cilmigana yoolshay inkuweloy addunya walaa tajcal dunya ankuweloy mablaga cilmina cilmigana yoolshay inkuweloy ahi yani ogoontan iyo cilmigan dhong addunya lay kasaabsan ilahan kuweloy wa walaa tusalit anta ilaah n dirtoy nsalidoy calayna korkaana ninka dirtoy man haninka dirtoy odow laa yarxamu huwa manka naxariisanana un ninka naxariisan ilah ninka salido ninka dirtoy sa rasuulka kudoaysadaay dan lama kana rasuulullahi yaqumu min majlisin wa may bayara rasuulka ini majlisku qum oo ilaa isku do-aysadaw do-aayaalka haddaa sheegni sawaama yureey adeeska tirmidi iyo imaamu tirmidi kolka saasa sune markasood majlis fadheedas hoad majliskaasoy kugumaas ini do-adon ka do-aysad dua ed ajibnle aha ini kasta taabadaas ma yuri xadidka tirmidi imam tirmidi wuri waqala tirmidi may kole xaditun hada xadisun waayo xadiskaas oo xasanan darjadiisa san eh abi hurairata radi alahu taala anhu ducaawa wal akriye macnaa shana fahamsanaaw an abi hurairata radi alahu taala canhu gaala abu hurayr may ka golay gaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may ka golay ma min goomin goom ma jiraan koom kaasoo yaqumuna gumaayaan min majlisin makaana fadheedo ka gumaayaan laa yadkuruna musaan allaha taala ilahi fi majlis musan ilaa kamugumaya an mili jifati ximaarin dameer baktishay oo kale heshe kugumaya wa kana xasratun shilaya hadas wa kanat yani wa kana xasratun shilaya lahum yonsugnadas waay rawa abu daud abu daud wadis uriye bisnaadin sanadkaas oo saxiixa kuriyo waan abi hurayrata radia allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka golay qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe may ka golay ma min qawmin qawmun qoom ma jiraan qoomkaasoo yaqumuna gumaayan min majlisin makaana fidha ku gumaayang ma jiraan qoomkaasoo laa yadkuruuna ngusaana allaha tacaala ilahay ngusaana fihi fi lmajlisi majliskaas latis ilaahay magaashinkakaadana ilahay ngusaan ma jiran ilaa hadi jiran gaamu qoomkaas gumaaya nacan mitli jifati ximaarin dameer baktishay oo kale kal heshe kugumaayan yani makaankaasoo majliskaasyo kugumaayan lang oo dameer baktiya kor fidiyay reeskukahi oo kale mid nagdaayan hadi marbilahi digri shayba meeliyeeden koosna waay wakana xasraton wakana aljuluusu adikr wakana ljulusu fadheedow kaasiyo fadheeden may nagday lahum yomay nagada doone giyaama dilideed xasratan shilaayo ka nagada doon fidhigaasna kushilaayi doonaan fidho oo bilaa macnaa tabi ya nagade fidho oo bilaa faa'idatin tabi ya nagade meeliya kadaayana ilahay digri shaynam hagaadna maha bes kolka hadhowti kushilaayaya may dagiigadii meelika kutabti yani saacdi meel kutabti lamadi saac meel kukutabti hadhowti kushilaayayan waay kolka maylin baanya liska yahaye yani majliska kafarat lmajlis ini laabudad meel baad fadheed ilahay dikri shay calaa dikri llahi ad fadheed yani waa kay adnagato oo daakiriin allaha tacaala qiyaaman wagucuudan wacalaa junubihim saas ay nagatolan bahayi an ilahay usaayan iyo yoo iyo yoo fidhiyaan yani yoo jiifan ilahay usaayan adnagat markas rawa abu daud abu daud wadi kuriyay dikrigaasna adi dalkinka jarta faaiida adunya aakira galibanaas o abu daud abu daud waje guriye bisnaadin sanadkaas oo saxiye waanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayه wasalam qaala nabiyu naw may ka goolay ma jalasa qawmun qooma fadheedan majlisan makaano fadheedo ma fadheedan laa yadkuruna nusaan allaha tacaala ala fihi fi lmajlisi nusaan walaa ydk walaa yusal umsalin hadan cala nabiyihim nabiyihim nabishonan kasalina fihi fi lmajlis ila kana may haadaya calayhim korkooda tiratan iyo haade nuqsaan iyo haade kana julusuhum wad ilaa kana julusuhum fidisho haadey calayhim korsho may kahaaday tiratan nuqsaan iyo kahaaday wa fain shaaa huwa ilahi hadi doona cadaba huwa ala cadaabay hum ladin kasta cadaabay wain shaa ilahi hadi doonan afara huwa ala dhaafay lahum ladin kastan dhaafay rawaamay uriy xadiidkan atirmidiyo waqala xadiidun xasan waqala tirmidiy mere xadiidun hada xadiidun xasanun yani wacanhu can abi hurairata an nabiy sala allahu alay slam qala nabiy naw may ka goolay ma jalasa qawmun qoom mafadheedan yani wa kay masalan majlisan makaan fadheedo fadheedan oo la yadkuru lam yadkuru yon husne allaha tacaala ilahay husna fihi fi lmajlisi husna ma fadheedan wa hadii fadheedan ilahay magaashay husanlayo hadii husuayan maha walam yusaluu weli badan nsalin mafadheedan cala nabiyihim nabisho korshen kasalin sala allahu alayhi wasalam fihi fi lmajlisi majliskaaso nabishon kasalin ilaa kana julusu kana ljulusu oo meela fadheedani ilahayna husna rasuulka sala allahu alayhi wasalam makasalin maha ilaa kana aljuluusu fidhigaas kaase haadey calayhim ala lqawmi qoomkaas korsho may ka haadey tiratan nuqsaan iya ka haade ey kana juluusuhum xasratan calayhim wa korsho korshokna tiratan nuqsaan i shilaaylmajeetiyooday xasratan eraahaduna tiratan aliya isku macna ley mana tiratan xasri shilaa iya ka haade ama tiratan nuqsaan iyo ka haade fain shaaa huwa ilahay hadii doono taxta mashiat ilahi ka jiran ilahay hadii doono cadaba huwa ala acdaabeyhum ladin kasa cadaabe oo nimankaas meelo fadheeden oo ilahay magaashin muusne rasuulka kasalin ya ilahay adi fada adaabe wain shaa huwa ilahay adi doonon afar ala dhaafay la ladinkaasaan dhaafay rawaa ma yure adiska tirmidiyo imaamu tirmidi mohamed bin ciis iya weri imaamu tirmidi iya weri ahi lamirka manaa fa in shaa ilahay adi doonon cazaba cadaabay hum qoomkas i adaabe qoom hamoodnay wain shaa ilahay adi doonon afar ala dhaafay hum qoomkas lahum lilqoomi an dhaafay rawaa wa wacanhu an abi hurayrata can rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka mangacada lanki fadheedo maqcadan makaan fadheedo fadheedo majlisan i maqcadan iskumacna le lam yadkur musna allaha taala fihi fi lmaqcadi makaana fidhigaas ilahay kus makaanad may hadase aleyh alama manka korshay min allahi ilahay shay may hadase firatun musaan iyo korshay hadas waay waman idajaca lanki jiifado malajacan makaana jiifado jiifado laa yadkuru musaane allaha tacaala ala fihi fi lmalajaci makaana jiifkaas ilahay inkuusnen kaanat tiratun nuqsaan i shilaayi hadas aleyh alama min allahi ilahay shay nuqsaan ku ahaadas lankaas korshay nuqsaan ahaadas awa abu daud waanhu an abi hurayra an rasuuli lahi sala lahu alay slam qaal rasuulka may ka goolay man gacada lanki fadheedo maqcadan makaan fadheedo fadheedo yani man jalasa majlisan o dheg man gacada isku macna le man gacada lanki fadheedo maqcadan makaan fadhe lam yadkur un husne huwa mankaasoy allaha tacaala ilahay n husne fihi fi lmaqcadi makaan fadhegaas daadisn ilahay nka husna kaanad may hadasay aleyh alaama mankaas korshay may hadasay min allah ilahay shay sirat nuqsaaniya korshay hadas walankaas oo kuhushilaayo kadhagasusufadheedi hadhowti aakhira dili deerishilaaye majlis oo kootabay faidilan kootabya nagre ilahay lankoosnua waman idajaca lanki jiifadoom ala jacan makaana jiifado jiifadoon laa yadkur nhusne allaha tacaala ilahay magaasha nhusna fihi film ala jaci makaana jiifkasna oo udhidiinsadoy oo ilahay magaasha ankaadnua kaanad bismillahi fidhe walay dhe rasuulka sali hoob jiifadaas oo fidheedaas saase hadii sumahay makaana jiif jiifado laa ydkur n huwa manka ngusaani allah taala fi firmadjac ngusaan kanat aleyh alama mankaas korshay may hadas min allah ilahay she siratn nuqsaan iyo hadas waay xasratn shilaya korshay hadas awaama yuriy xadidka abu daud qad sabaka huwa xadidkan indagi gariban wirdhow washarxnaa waana sharxni atirata tira walilka jeedona fihi yani wa kay mahay fi lxadid ay tahay waqad sharcna sabaka xadiu gariban washarxnaa sharni atirata sharni fihi fi ladid xadiidka fisia ka sharcni fiha sheegani tirada mila ka sheegna mila ka sharcni l ahe yani wa kay musanifka ahay baab ru'ya de baab ru'ya ruya baab ru'ya hilima yen baabey wama wan baabey yatacalagu biha biru'ya ru'ya katacaloga filimadi yen jiifka yen humbaarsadaan baawol yani baawol mayhad baawol kitaabo irtijaaciya ka jarm jiifka daadisa marmar hilimada ka argema hilimadin meelanta lahagil baab ru'ya hilima yen baabey wama wan baabey yatacalagua ma katacluga biha biru'yahi lama katacluga ilama i wali kataclugaan baabay qaala lahu tacaala ilahay may kagolay wa wamin aayaatihi aayaati llahi tacaala ilahay aayaadti may kumid aha oo ilaahay waaxidnimadiis tusiyaayan may kumid aha manaamakum hundurmeedin iya kumide bilayli fi layl amin alamarise amin hundurmeed badanta bilayli fi layli amin hunduraasaan wanahaari fi nahaari maalintan hunduraasaan kaasa kumide ilahay aayaadte oo ilahay waaxidnimadiis tusiyaas wa min aayaatihi aayaati llahi tacaala ilaahay aayaadte oo tusiyaaso yani wa kay masalan yani shay kas ilahay aayad iyan wa wafi kuli shayin lahu aaya tadulu cala anahu lwaid anahu laxadu kolkan shay kasta ma ilahay kasugna aayad oo ilahay waaidnima tusiyaaya simadan dholkon abuuristin abuuristin kalgan la abuuri kulli ilahay waaidnimasa tusiyaaya kolkan aayaat ilahay badinyin wa min aayaati aayaatilahi ilahay aayaadkay may kumid aha oo ilahay awoodis qudradiis tusiyaayan oo awoodis tusiyaayan ilahay waaidnimadis tusiyaayaa may kumidaha manamo kumisin hundurmedinga kumida war ilahi bilaili bilaili aminkundurasa wanahaari fi nahaari maalinta dhahriya hundurasa waan abi hurairata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may kagolay samictu dheegi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yagolo rasuulka haal kagolaw iyo dheegi lam yabka mabaag ahaan min anubuwati nabadnamada haal kumid haadi mabaag ahaan ila almubashiraatu ani wala bishaareen lay baag ahaadeen qaaluu asxaabta ma wama lmubashiraatu mubashiraat maylakajeed kala nabiyuna may ka koolay alru'ya asaalixatu alru'ya hilmuwa asaalixatu subun rawaa may wuriy waabes albukaariy imaam albukaariya wuri wa waan abi hurayrata radi allahu taala canhu kala abu hurayra may ka koolay samictu deegi rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka koolaa deegi lam yabqa mabagahan min anubuwati nabanimada haalku ahaati mabagahan min anubuwati nabanimada haalku ahaaden mabag ahaan ila almubashiraatu hani wala bishaarayayen lay baag ahaadeen aanu walbishaaray ayanay baakaadanaba nama heshe sa rasuulka maalinto eri qaaluwa saxaabta may su-aalenereena yani wa kay wama lmubashiraatu wama macna lmubashiraatu mubashiraat macnaheeda may likijeed mubashiraat may likijeed wa han wala bishaarean may qaala nabiyna may ka golay aru'ya ilama asaalixatu suban waay ilama subano manaa mubashiraati mayba ilama subano saalaxa lanka aragaw usunafkis aragaw ama lang aragaw kalku hilimadaas sayl oo lanka muminka aragaw ini faylata yani nabanumeshegwat adi tutusyahay aw albuaariy buaariy adi kuriy anhu an abi hurairata ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiyuna umay ka goolay ida ktaraba zamanu zaman hadi dhawaado lam takad masigaas ru'ya lmumini lanka muminka hilmidis masigaas takdibu ini been sheegda masigaas wa wa ru'ya lmumini lanka muminka hilmidis juzun gabal wa juskaasoo min sitatin wa arbaciina afartun ilihesha ku ahati juzan min juzin min anubuwati nabanimesha ku ahati mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu ida qtaraba zamanu zamanka hadii dhawaado ahe yuqaalu macnaahu may lada ida ktaraba intihaau amati lxayaati dunya addunyo nololiya teegamowsha hadii yoolowowsha dhawaado oo addumadii kolku yani hadawaad ida ktaraba zamanu zamanki ad hadii dhawaado lam takad masigaas ru'ya lmu'mini lanka muminka hilimidis takdibu hiya ru'yadaasini been sheegda masigaas waay oo lankan wali oo kakilamoodi bara aragele masigaaso mana wali on yani lanka muminkalimidis gan sheegda masigaas waruya lmumini lanka muminka ruyadis juz-un gabal waaye rasuulka sala allahu alay wasalam juskaas oo min sitatin wa arbaciina afartun ili hesha ku ahaadi juzan min juzin min anububati nabanimo hesha ku ahaadi mutafaqun caleyh deedkana mutafaq lanka muminka hilimidis gabal kumid aho li afartun ili juz oo nabanimo hesha ku ahaadeen juz kumid ah oo taas yani may ba linajeede mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq waay oo taas may linajeede leray yani rasuulka sala allahu alayhi wasalam inti waxyi laakadijiyahay labaatan isadisin iyo ahaayen labaatan isadisin iyo rasuulka waxyi laakadijiyahay sala allahu alayhi wasalam kol labaatan isadiidasina yani waa kay kowta markin horeysa rasuulka may lakabilaaway aru'ya saalixa ilimo suugun iya lakabilaaway ilimadaas may dareertay leray ilaa lidiloo oo kadiya rasuulka ilimo li aragaay oo yani jaat yani wa kay ah, kama yani yilimadi may koyasired yani kabalaki suli subxi oo kale wal soo ka arag hiraabto waaka wahay wal irida dhaladaas oo kale binaanka hilimada nang araga jari kaasa hay tiraa lidilood oo kale ya rasuulka hilimadaasoo yani ya hayti wal hata baray markaasa kubacdi marki demreed jibril markaasa lakulum litaas bilood kalkun sodon hadii lan fiiriyo litaas bilood oo hadii lan fiiriyo masalan ba may kumid ataa litaas bilood yani labaatan i sadidi sana jusko kumid ah litaas bilood mana labaatan sadidisina jus kumid ah jus kumid ah kalkun yani hadii leerumaynadaas labaatanki yani maybua sanadkiiba may langiibiya lama jus libilood i libilood lama juz kalkun labaatanki sin may nagadaayan afartun jusa nagadaayan yani sanadkiiba lama juz angiibi labaatanki afartun a nagadaayan afartun juz litisinana yani wa kay masalan sadidi sinana sadidi sinan may nagadaayan yoon lijuz a nagadaayan sadidi sinana lijuz sanadkan lamajus sanadkaas lamajus sanadkaas sad meelood mi lame lijusa nagdaayan kalkun hal jus kumid aw litibidooda lamajiyo hal jus kumid awre yani wa ru'ya almu'mini lanka mu'minka hilamidis juzun gabal waay min sitatin waarbaciina afartun ilihesha ku ahaati juzan min juzin min anubuwati nabanimo hesha ku ahaati mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa fi riwaayatin asdaqukum kan siin run sheego badan ru'yan min ru'yan hilamada kan siin ku run sheego badan mayba yani wa kay asdakukum kansinka run sheego badan waay xadiitay sheekada lanka marki sindoosha jeedi binaanka roogo fiyaawiya bu run sheega hadhowtin ilamidis kaasa run sheega sumana kaasa run un dhawta ilamidis kaasa run un badan ay rasulka asdakukum kansinka run sheego badan ru'yan min ru'yan ilamad asdakukum kansinka run sheego badan waayo xadiitan min xadiitin sheekadayshe kansinka run sheego badan waay wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu gaal abi hurayr may ka gole qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagol man gofal gofki raaahuwa man ka argo niyan arag fi lmanaami durmasisheeyi arag hasa yaraahuwa man kaas arag doona niyan arag doona fi lyardati jeedow kisheeyey arag doon wa o kaanama ra'aahuwa man ka aragay niyan arag lamiday fi lyardati jeedow i aragi may wali laa yatamahalu shaydaanu shaydaan mid suurayaw biya bisurati suuraday miska suurayaw a qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagolay man tamahay yani wa kay man ra'a lanki arago niyan yarag fi lmanaami durma fise yarago rasuululahi lanki lero hilma yarag fasayaraahu aman kaas arago doon xaqiiq ahan niyan fil yakbati jeedo yay arago doon waay o kaanama ra'aahu aman kaasu soo aragi waa lamid niyan yaragay fil yakbati jeedo yaragi waa lamid wa may wali laa yatamatalu shaydaanu laa yatasawaru shaydaanu shaydaan mi suurayo biya bisuurati suuraday misku suurayo oo shaydaan lay suurada isku suurayo reed nabaga haaleer man iyo korteer rasuulka maaskuweelo kor kalku lankian lankiani araga xaqiiqa layin aragi reed وعn abi سacيidi الkdري رadi الlah متafق عlيه abi سacيidi الkdري رadi الlahu taعala anhu anahu ana aba sacيida samya dheegi النabiya gol النabi naba golsha dheegi sala الlahu عlaه وasalam yagol nabag haalka golya dheegi ida ra'aa axadukum axadkin hadii arago ru'yan hilma arago yuxib huwa axadka jeeli ha ru'yadiede jeeli arago fainama inkalmahane hiya ru'yadiede min allahi taعala ilahay shee ku ahaati falyaxmad huwa mankaaso ing macdiyoy allaha taعala ilah ing macdiyoy calayha cala ru'yaa hilmadaas korshay ilaah inkamacdiyo walyuxadid isheekoye biha biru'ya hilmid yade isheekoye wa fi riwaayatin falaa yuxadid ay sheekoynay biha biru'ya ilaa man lay isheekoye yuxibu sijeeli waidaa ra'aa adka arago gayra dalika almadkuuri kaman hada sheegni keyrsi aragon mimaagin ay yakrahu sakaada fa inkalmaane hiya ru'yadiyada min ashaydaani shaydaan isheeko ahaatay falyastacidi min galo min shariha shari ru'ya hilmid yade shartiya walaa yadkur ay husnayha ru'yadi leexadin an sheegnay faina ina ruya laa tamuru ah, hiya ruya madhibaaso aadkaasma hu mankaaso madhibaaso mutafaq caleyh abi saciidin alkudri radi lahu taala anhu anahu ana aba sacida samica dheegi anabiya goolo nabi nabo goolsha iya dheegi sala lahu alayh wasalam yagolo nabaga haalka goola iya dheegi idaa ra'aa axadukum axadkin hadii arago ru'yan hilima arag ru'yadaasoo yuxibu huwa axadka jeeli ha ru'yadi hede jeeli arago ilimusa jeeli hadii gofka arago fa inama inkalmaane hiya ru'yadaas oo fayla min allahi tacaala wa ilahay sheeku ku ahaat ilma fayle faraxaas oo kale aragdi ilmadaas ilahay shay ku ahaat ali kalku ilahay nicmo katusiyey falyaxmad illaha ilahay ingmacdiyo aleyha ala ruya ruyadi hada ingmacdiyo ilahay ingmacdiyo yani ulmi daraadi aleyha liajliha ajli ruya ruyadaas daraadiya ilahay alxamdu lilah aladi ra'aani aruya ilmadan fayl ali itusiya mahadlahiyaro waliyuxadin sheekoyoy biha biruya ruyadi hada in sheekoyoy oo lankan sheegawna lan ahlusalaah eho uswidaasheeheego sifalanka fasiraw mayhilimada yani intiba lanfasirna shimbir oo doodon oo kale waa lere hadii marba lafasado shimbir buubiy oo kale mana kalmslkafasirnakdaas ay fasirnay lango injeesinay lanfayl insheegodolili falaa yuxadid wa fi riwaayatin falaa yuxadid wa man ay sheekoynay biha biru'ya hilimadaas ay sheekoynay ilaa man la insheekoyo yuxibu huwa yani waa kay manku sidee jeeli lankisu jeeli yuxibu huwa aadka aad ilaa raa aadukmay yuxib hu aad kusijeeli lankausjeelilai sheego waida ra'aahu amanki hadi aadki hadi arago ayra dalika almadkuuri ilmidi faylahaytimehilmahon hadi arag min maagina eh usuba bayaaniyay yakrahu laxadu xadka kaada warusaka hadaw hadi arago fa inama inkalmahane hiya ru'yadiyeede yani min ashaydaani shaydaan heshe ku ahaati ilmahon hoob aragdoon shaydaan heshe ahaati shaydaan talaacubu shaydaan wa shaydaan ciyaartis oo lanka ka ciyaaraw mar wahon a ka ciyaare lanko yani wa kay masalan oo rasuulka samayshay sala allahu alayh wasalam erg kuma erga eray madagay oo lagooyey oo rooro anin kudabgaliy arga ari mana markaasa rasuulka iri sala allahu alay wasalam shaydaanka ciyaara ma sheegdaana soo kelma sheega kolku wal saas eho oo walhun ay walaaso bad aragda shaydaan talacubu shaydaan mana shayda oo ku dhan wali dugsadaa oo ku dhawasadahay walaa taas oo walaagasay shaydaan ciyaartisu mal sheegaa lilay mana falyastacid huwa mankii megangaloy min shariha shari shaydaani shaydaanka ede shartiye eh, ilahay kumengaloy lilay mana walaa yadkur huwa manki ay husnay walaa yadkur huwa aadki ha aruya hilmadi humas arag aadin of an sheegnay okiilmhanun aragay yani saasa erne ay sheegnay lili may wali hadii sun sheegnay qariyo allahuma ini acuudu bika min shariha ilahu sharkiya kumen galay hilmadu okan arag sala dhan bahayi yani ay of in sheegnay fa inaha ina ruya ruyadeede hun us aragi laa talur hiya ruyadi ma dhibaaso hu aadki ma dhibaaso wal dhiba mala deerayo yani of an sheegnay mutafaqun caleyh walaysa huwa fi xadiii muslim way yani walaysa huwa maha yani wa kayhan fi xadiii muslim min xadiii abi saciid inama huwa cindahu min xadiii jaabirin wabigasaad kama sayati mutafaqun alayh walaysa huwa xadiidka mahana fi muslimin muslim fisha mahan min xadiii abi saciid mahan xadiidka mana muslim i bukaari weriyaayan mutafaqun aleyh leryoto ay mutafaqun aleyhi hoob leri mutafaq maylan kase yani bukaari o muslim xadiiska iskuwaafagan oo wiil raawigoo layn iskula weriyaayan saasalan kase xadiiska mutafagu muslim bukaari suuriye mararne a abi saciid asluriya saasalan kase jel laakin tiyadahaytadi sheekh meerayma e waraysa huwa xadiiska mahana fi muslim mahaan min xadiisi abi saciid mahaan mana xadiis korta lafdishaysada lakin abi saciid makuriya muslim ay kuriyer wainama inkalmaane huwa xadiiska cindahu cinda muslim may kahaaday min xadiisi jaabirin abi gatadata kama sayati abu gataada waa ku kambuga waan abi hurayrata abi gatadata radi allahu taala canhu qal abu gataad may kagolay qaal nabiy naw may kagolay aruya ruyadaas oo saalixatu soobon wa fi riwaayatin aru'ya alxasanatu ilamada fayl min allah ilahay shay ku ahaati walxulmu dhibdhibna min ashaydaani yaku ahaadi faman ra'aa lanki arago shayan shay arago shaygaaso yakrahu kaadahu shay falyanfusi tufayxan yasha an shimaali shimaali man man ku sidee yani beditisin tufay salaasan si toobol yatacawad imen galoy min ashayaan shaydaan kumeen galoy fa inaha ina ru'ya ru'yadi ade laa taduru ru'yad ma dhibaaso hu mankaaso ma dhibaaso mutafakun caleyh waan abi katadata radi allahu taala canhu qaala abu katad may gole kaala nabiy sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulki may gole aru'ya hilma ru'yadaasoo asaalixatu soobon wa fi riwaayatin aru'ya alxasanatu hilma wanaagsan min allah ilahay sheeku ahaati walxulmu dhibdhibna wala lanka o aru'ya almukhtalidatu hilma iska gasamo mana ah, ah, yani wa ka algaas alaxlaam yani walaan o iskada darsano oo taas oo kale hilmahon ewalan nijees waruya ruyadaas walxulmu dhibdhibna min ashaydaani shaydaan heshe ku ahaas faman ra'a lanki argo shay anago shaygaasoo yakrahu a manka kaala u shay falyanfud hitufoy an shimaalihi shimaalihi man manka bedititeshe talaasan sitoog hintufoy ilmuhon adkahadaas hadi aragdo dinis bilheda sitoog shaydaan dinigaas bilhede zabanka kooyay dinis bilhede sheelantufale wa falyatacawadi men galoy min ashaydaani shaydaan heshe ku men galoy fa inaha ina ru'yaahi lamideede laa taduru hiya ru'yad ma dhibaato hu mankaasoy walba ma ku dhibaato ilahay kumen galo shaydan ilahay kumen galo kabacdi ninigdntufuda bes walna madhibaayo walna hung maate maragaayo mutafakun aleyh adiskan mutafak waay annafku afuufo nafkun afuufo ladiifun yar laa riga macahu maca nafsi annaf yani hooday mel falyanfuti tufoy melare tufooka suuri tufooka ning suura ningmusabraa annafku nafko maylere nafkun afuufo ladiifun yar laa riga macahu maca nafsi afufawkaas macayshaynn jufunghaan fug yaro dhinigaas intufay a wal hada kuusas jufe kuusas male sidiya walana kutufe oger yani usku akiyaase quraan oo kale iskutufe kaagan iskutufe oger akiyaase kalkun wali markaas akisintasun jufeha gal oo tufo erto bahle maahin wal ada kuusatusri kitaabki o kale yani waa kilankaag iskutufa o kale me maana taas me tufo yani wali wa kofkun walaan afkun hakorow bes akisinton tuf oo badar erto walilabahaleydsana dulgle maanfakuso gobolka buyto misweelka kubuyto me manaa saas me eh? yani wa kay wa nafo nafo nafkun afufa way ladiifun yar laa riga macahu maca nafsi maca nafki afufawkaas maca shaynahun jufunhaan saasa an jaabirin radialahu taala canhu can rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka falyabsuk itufoy an yasaarihi yasaar laas aaskaas biditisaa salaatan situsook intufoy walyastacidi meengaloy bilahi al min ashaydaani shaydaanka shaydaa igu meengaloy salaatan situsook walyataxawal hiwareegoy can jambihi jambi laadi aadka jiahdinishahshayka wareegoy aladi jambigaas oo kaana caleyhi sawahu muslimu jaabir bin cabdillahi radi allahu taala anhu rasuuli lahi sala lahu alay slam qaala rasuulka may ka golay idaa ra'aa axadukum axadkin hadii arago arru'yahay lima arago ru'yadaas oo yakrah laxad axadka kaadaw ha ru'yadeede kaadaw falyabdu soki tufoy can yasaari lima kaadaaso barg dinag bideed intufoy hoobada buraarg falaa tansid soog intufudoy walyastacid bilah ilahi men galoy min ashaydaani shaydan shay kumeen galoy falaa tansid soog walyataxawali wareego can jambihi meelin jiifi me jambihi jambi laxad axadka dhimisheeshe wareegoy ila yani aladi jambagaas kaana laxad caleyh alaljanb dinigin jiifi me dhinig kanan wareegoy wa hawa muslim muslim adis weriyey oo bnjif midg wareego saaso waan abi abi yani mayl kuriya kunidislankileray magashi waatilat ibn watilat ibn na magashi leray radi lahu taala anhu qaala watila may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka gola ina min acdam lfira ina min acdam lfira jamcu firyatin fira laka jamio beenyaalo tankuwinan badan may kumid aha an yaddaciya rajul rajul inin abtirsado ilaa gayri abi abi rajul rajulka aw shay eyr shay abtirsad o yuriya huwa axad rajulka tusiyo aynahu ayna rajuli tusiyo ma wal tusi lam tara iya cilan aragna o yaqula kagoolo calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay korshay kagoolo ma wal kagool lam yaqul huwa rasuulkan kagoolna beentaasan kuwina badan rasul been yaala been ma in kuwina badan hadi ladidasalaad ina min acdami lfira bikasrin fafatin fira jamcu firyatin fira lakajamio wahiya firyada maylere mafkura walila been abuurado min alkadibati min alkadbati alcadimati beenfi la been abuurado taasu mana ahe yani wa kay masalan bahay saas waay kolkun yani been taasanku ina min acdami lfira been yaala tankuwiinin badan been horta salwiinta nafsiya tankuwiinin badan may kumid aha rasul ina min acdami lfira been yaala tankuwiinin badan may kumid aha an yadtaciya rajul rajul ini ngabtirsado ilaa ayri abi abi rajul rajulkaas aw awshay kershay ngabtirso oo hiblow hibloo idhali obooga hiblo dhere qabiil kasta kumid ahaa ero beengne tuan taasa yani waa ka nka been badan been dembishan kuwin badan rasuulka oo aawki ka oo dakirto oo yani xakirto nagdaas yesto xakirto oo sharafkiishay meelin ku dhiido mabidan erto lanku kale sheegas been taasan kuwinin badan rasul demban kuwinin badan hay yani saas ah, hadi oo oh, liiliroodhan hataa ini lankalkoo tirsato malagol hay yadaciya rajul rajul ini abtirsado oh, oh, y benkuin badan wa ilaa ayri abi abi rajul rajulka shay eyr shay abtirsad obo shay eyr shay gabir shay eyr shay abtirsad taasa dembankuin badan o yuriya huwa rajulki tusiyo aynaho cayna rajuli rajul ilis tusiya benkuin badan ma wal tusi lam tara hiya ilin aran ila walan aragn arage oo kilmooday sahaytay walaa kilmood erawaana bengatumana mis adiba ki ki yani haka abaaro ooka kihilawadaysa ki argay kheera ki argay inta ta kada walaaga ser mana yani saas fayaqulu kugol masalan e yakdibu ben sheeg diru ya hilmika ben sheege fayaqulu may ley faaytu fi lmanami kada walhaal lam yakun qad ra'ahuwa walna maran markaasa ley o ilmaha ka aragi misilma adoosata ka arag hiblow wala karasulfaday wala sheeg faday masalan ooka ki hilmooday inta adoo roogdo sidetasta ki argaya lanfayle etaa kada wahan yalay mana ofki amaane walka sheeg waan walna ma aragna mana de intaasan kuwina badan e rasul owa yaqula rajul rajulka ini kagoolo cala rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay korshay kagoolo ma wal kagool lam yaqul huwa rasulka er ama wal rasuululahi inka hadalna kabe kanabo rasul kasta er er hadis injarna sheeg mana oo mawduc dijiyo hadis mawduc ho rasulka lakabeen aburdaw samey masalan taasaan ka been wina been beeniyaala taasan kuwina badan erfedidas walaas sawa ma yure xadiska albukaari imam lbukaariy weriwaay kitaabu salaami hada kan kitaabu salaami islaamo kitaabkeeda hada maal baabki oo islaamiya linaska salaama fadi salaamti islaamke iyo meelina ku hadle mana kitaabu salaami islaamiyan kitaabey culmadi yani salaam sileediye kitaab don landiji mana baabki liska salaamo muslimiin oo iska jelada faden salaama fadi abaabu fadli salaami salaam fadli shayen baabey walamri baab lamri samraw yen baabey bifshaayihi ifshaai salaam islam tafaafiyawshalisamariyan baabay baabu fadli salaam islam fadlishan baabay walamri baabu lamri samaroyan baabay biifshaa'ihi ifshaai salaam islam tafaafiyawshalisamar qaala allahu tacaala ilahay may ka gore ya ayuha aladina aamanuu kuy alin aburmaayano laa tadkulun galen buyutan guryaalan galen gayra buyutikum guryaalkin man hayna an galen madagriden hataa tastaadino ilahay sin ku idin weydiyaasan watusallimu hataa tusallimu ilahay sin ku salaamasan cala ahliha ahli lbuyuti buyutaas hilkood ku salaamasan qaal lahu tacaala ilahi ma ya ayuha aladina aamanu laa tadkulun galen er ilahi nahiwa ngalen kadawaaten buyutan guriyaalan galen buyutaas oo kayra buyutikum guryaalki nhayna gurisin lahayna ngalen er ilahi hataa tastantintew hataa tastadinu ilaa ku idin dalbaasan ku idin weydiyaasaan yani adkuluk weraasan hagaley ayroog weraasan ana hataa ayroog walroog hagaley hagal antilka wara asalaamu calaykum wakaasbal hataa tastadinsu inti ku idin weydiyaasaan watusalimuu xata tusalimuu ilaa kusalamasan cala ahliha ahlilbuyuuti buyuutadaas hilsa kusalaamasa marki oona idin dalabtaano galaadasanga hadii hilki salaamtan markaasay galaadila waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay faidaa dakaltum hadi galaasan buyuutan guryaala hadi galaasan guryaalka sidin ugeeg oo dhay buyuutan ayra buyuutikum hay hada buyuutan lakum ising maanaa gurisin lasing idaa dakaltum hadi galaasan buyuutan guryaala fasalimuu salaama cala anfusikum naftin korshe salaama taxiyatan salaam salaama taxiyadaas oo minan cindi illaahi ilahay agdis ku ahaati taxiyadaas mubaarakatan la barakey taxiyadaas oo dayibatan diibe taasay salaamaley faidaa dakaltum hadi galaasan buyutan guryaalo galaasan guryaal isin lasin galaasan fasalimuu salaama calaa anfusikum naftin korshe salaama oo naftin korshe salaama maygo gurigii kaa galaay ay roog ehelkii lay roog diita dadki galay roogan bes yani waa kay naftaw ehelkaasa may lakagadaray nafta tiida lakagaderay naftin salaama le mana nafsin salaamana helkin salaama helkin hoob salaamtan kaanama adoo nafta salaamti lamid misme nafsin salaamad malinjeeda gurigi adigya yani waa kay gurigi adlayba furaashay gabko adlayba galahay salamkel meelin roog haddana nafsin salaama layen yan maylilay assalaamu calayna wacala cibaadillahi saalixiin saasa lera gurigi shireedis adiga iskaabulata gurigi adlay furdahays masalam ad islay salaamas markaas lankelan roog fasalimuu cala anfusikum nafsin salaama lay naftin kolka naftantida hadi lang roogna naftaa salaamas hadi lang roogo helki ka rogon helki ka naftitiyo bada naftatida eh ala anfusikum salaama lilay taciyatan salaam salaama taciyadaaso min cindi lah ilahi kiswaati taciyadaaso mubaarakatan la barakeydu tahay taciyadaaso dayibatan dibe salaamtiyedeeba baraka le ilahay togdiso a ah. barakaysata danka baraka wasalili helka labaro saastan qaala lahu tacaala ilahay may ka goolay waida xuyitum haditin salaamasan bitaxiyatin salaan salaamasan facayu salama waida xuyitum hadi lasin salaam bitaxiyatin salaan lasinka salaam facayu isinna salaama biaxsana to winaag badan minha min ataxiyati salaamti lasinka salaami to ka winaag badan salaama ma e o rudu radiya ha salaamti nafteelay radiya waqaala lahu taala ilahi may ka gole waida xuyitum hadi lasin salaam oo lanka lasin salaam bitaxiyatin salaam sinka salaam asalaamu calaykum yalasin ari faxayu salaama biaxsana to wanaag badan mina min asaxiya salaamtiisa kasalaami to kuwanaag badan kasalaama us asalaamu alaykum makarne adina to kufayl wacalaykum asalaam waraxmat llahi wabarakatu de mana biaxsana min haw mis wacalaykum asalaam waraxmat llahi waraxmat llahi kakudheerto mana biaxsana min haw wabarakatu ofka darton yani biaxsana min ha o misme rudu radiya ha salaamti radiya asalaamu alaykum makarne wacalaykum asalaam bis yadila radi saas wareer ala subxana wataala waashumertakolku amar ilahay sheekukoy hadii lisan salaam facayu salaama kalkun kofku hod asalaamu alaykum ker dhug siisantan baal martay salaam ala salaamta kunag hadii alla allaal kunaga waaytoon lang ad koofayliya kunagay malaaigda kunagaas jinig muminiintis adlang aragaana kunagaaya sa usortawal kunagele adorto tida wadiifada gudusi okin kunagnaydo lang mana yani waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay hal ataaka kad ataaka makin koynay xadisu dayfi ibrahima ibrahim martidis martadaas sheekadiya masinkoyne yani wa ki almukramina leefkaas almukramina lakalam id waktana ankaxadiis e dakaluu galen calayhi cala ibrahim ibrahim korshian galen faqaaluu kagolen salaaman nusalimu salaaman calayka korkaa salaamana salaaman iyo salaaman qaala ibrahimu nabilahi ibrahim nay kagolay salaamun calaykum arisul salaamu nabadgeliyo calaykum sadua kalku yani salaamtan oo nabiy llahi ibrahim abuna ibrahim baba lakusheenyalilay waqaala lahu tacaala ilahay may kagoolay hal ataaka hal hay ataaka makinkooyne kad ataaka maykinkooye xadiisu dayfi ibrahima nabiyllahi ibrahim khaliil raxman martidis oo malaaigtan martiyaasi waay oo yani jibriil iyo mikaail ala surati bani adam kooyen dayfu ibrahima ibrahim martidis sheekadood makinkooyne kinkoyti id waktananka xadiise dakaluu galen caleyhi cala ibrahim ibrahim korsheen galen fagaaluu malaaig dimeereen aleskimeereena salaaman sakagole salaamanti yani mafcuul mafcuul muطlaq waayo lificlin macdufin tabdirhu nusalimu calayka ad korkaa salaamane salaaman salaam iyo salaaman waayo qaala ibrahimu nabiy llahi ibrahim may kagole salaamun may kagoli yob salaaman laher sun salaamun jawaab salaamun yani salaamun ta carabiya yani kadhisanta aha mubtada yani mubtada kabarkee macdufe salaamun calaykum saas ay nabadgelyo calaykum korkin aliya saasa sun kagoli وan cabdالlahi بn cmr بn caas radi allahu taala canهuma ana rajula rajulko yasal huwa rajul suaal rasuul الlahi yasuali sala الlahu alayه wasalam ay islaami ayu khisaal islaami islaamka khasbiyaalshay teeba kayrun kayr badan kala nabi noomay ka golay tudcimu anta goodiyaas adacama raashinka goodiyaas watagra akriyaas niriyaas asalaama salaama guran akriyaas calaa man shaksa korshay ka akriyaas calaftaad kasaas waman wacalaa man shaksa korshay ka akriyaas lam tacrif antaadan kasaan mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq وan cabdالlahi بn cmr بn cas radi alahu taala canهuma ana rajula rajulko yasala huwa rajul suaal rasuul الlahi ya suaali sala الlahu alayhi wasalam ay lislaami ayu khisaal lislaami islaamka khasliyaalshay teeba kayrun khayr badan sa warsad islaamka xaalaadkay khasliyaalka oo islaamka la sameeyo taan khayr badan tew wal badan iyo kalimadan suaale ayu lacmaali afdal iyo ayu lislaami liwarsade rasulka sibsay markaas xaaladan yaalo rasulka lan jawaabay qaala nabiy naomay ka goray tudcimu antaada goodiyaas islaamka tan khayr badan may kumid aha hasliyaalka islaamka la sameeyo in dadka masaakinta walfiid kuli waktidaas oo kale gaajahoob jarta dadka goodido walfiid tudcimu anta goodiyaase macam waraashin ya goodiyaas raashinka dadka siyaas wal dheeraade kariyaase dadka siyaas watagraw antaada khiyaase asalaama salaam ya khiyaas salaama meriyaase khiyaasa calaa man shaksa korshay khiyaas carabta adkasaas iwaman wacalaa man shaksa korshay khiyaas lam tacrif antadnkasaan lanki adkasaas ilankinkasaan kuwadaas manaa mae salaamto marki lanka lankaad kasaasayla salaamo mae lanka kasmisan kastay wijija firisgeed mae iskubaal marahayt asalaamu calaykum yalas mana yes bes taasay meeryaas quraan sabra wer rasul meerkalan tafshu salaamati leraaya faafiyasan mana afshu salaam salaamta faafiya fidiyahan dareeriyi faafiya mana sooga ka socotoy guruga jidite meerkaas faafiya mana absi yani waa kay taas waa kiyaas salaama calaa man shasta korshay kiyaas carabta kasaas waman waclaa man shaksa korshay ka akriya islam tacrifan kastaan kolkun yani gofkun may kin salaami mamana gofkun kakaseeyi kas badana may boogda hoob yani gofkun salaamto tanka baadi oo kale ganbadanaate yani gofkun hooba salaamta kadee mana kafiriye ho saakin firiye kafiriye hoobka kasaw markaasay kiila hadal dhikor hata salaamisoog nagna kiila hadale hoob kalen ma islanka inti timbadaasa kafiriyela mana lanka usbaay kakasey inta ki aragi sale dure sale kin firiye mana kolkun eesa lankkaskas salaamdool wedelad ay yani saas mutafakun aleyh waan abi hurairata ma lankilakasawl salaame lankakama salaamome waan abi hurairata radi allahu taala taasumay sheentay lankilakasawl salaame mana wala daymad bay sheenahayte oraanga dhaganka inbadnya lankilakasawl salaame lankilankasan kolkuma salaame ama wala takindeya kili yaabahad kolku yaabo kumay sheenay shayga hooba badado lisa salaamo yaabo makoy fanman waan abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayه wasalam qaala nabiy naomay ka golay lama khalaq allahu tacaala ilahay markii abuuray aadama aadam abuuri sala allahu alayhi wasalam ya gaala idhab fasalim cala haulaaya qaala allahu tacaala ilahay may ka gola idhab ya aadamu aadamu tab fasalim salaam cala ulaaika kuwan salaam nafarin cala nafarin nafar korsho salaam nafarkaas oo min almalaaikati malaaigta kumida nafarkaas oo juluusin fidiyan fasamiya dhugunsoy ma walaagi yuxayunaka kii salaamayan fa inaha ina taxiyata salaamtiyeeda wa taxiyatuka ada salaamta e وataxiyat ذuriyatika awlaada salaamtiona eha faqala faqaala aadamu aadamay ka golay malaaigda korsulmay meeray asalaamu calaykum faqaalo malaaigdima jawaaben asalaamu calayka وaraxmat الlahi fazaadu kordhiye hu aadam وaraxmat الlahi an kordhiyen mutafaqun caleyh وan abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alay salam qala nabiyuna may ka goolay lama khalaq allahu taala ilahi marki abuuray aadama sala الlahu alayhi wasalam aadam marki abuuriya qaala allahu taala ilahi may ka goolay idhab ya aadamu aadam ota fasalim salaam ala ulaaika kuwa salaam nafarin ala nafarin nafar korsho salaam nafarkaasoo min almalaaikati nafarkaasoo juluusin fidiyaan salaam fastamic dhugunsoy ma walaagi dhugunsoy yuxayuna nafarkaasoy kaadki salaamayn fa inaha ina taxiyata salaamtiyeede taxiyatuka ada salaamta ah wataxiyatu duriyatika awlaada salaamtiyona taaso aha faqaala aadamu aadamay ka golay assalaamu alay malaaigta korturumi assalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeel faan faqaalu malaaigdi man jawaaben assalaamu calayka nabadgeliyo korka aliyeel وraحmat الlahi ala naxariisisna alayka korka aliyersar fazaadu kordhiyenh aadaman kordhiyen وaraحmat الlahi an kordhiyen مutafaq عalayh baabkasalin islam aلsalaamu عalaykum aلsalaamu yani وalaykum الsalam waawalka daraysun inshaala doone ada yani aلsalaamu عalaykum salaam عalaykum namalkaba salam aلsalaam yani wa kay saas way ay وعan abi cmarat abi cumara kunidi صaxaabig lera melkudi albara بn cazimin رadi الlahu taعala canهuma kala bar may ka golay amarana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul simayn amray bisabcin todob wal haadiyan amri biciyaadati lmaridi ki jirinaay boogoshadiisan amri waatibaaci ljanaaizi janaaziyaal rahoobkoodian amri watashmiit lcaabisi kihinjisoodi faracgliyowshen amri wanasri laciifi laciifkin gargaarowshay wacawni lmadluumi ki la dulminge yani kaalmayowshay waifshaai salaami maxlushaaitan a salaamta faafiyawkeed waibraari lmuqsimi waibraari lmuqsimi ki dhaard imbaariyowshay intaasa rasuulkan amri متfق عlyh وhda lفd hada lفd min kan lفd احdى رiوaayaت الbخaري bخaري riوaayaatedi ta kumide riwaayada kumide wa الbra بن عazib رaضi الlahu taعala عanهuma qala barmay ka gol amarana رasul الlahi sala الlahu عlyه وasaلaم ilahi rasulsa ma amray o nadong na amray musliminta بsabcin todob alhaadiyan amri kubedel jarmajrur jarmajrur kubedelaw بsabcin an amri بciyadat اlmarilian amri lanjirin booqashadiisan amri watibaaci lan jirin ini laboogod kas lankusuge jirin misan kastoy walaalka muslime hobay laboogod watibaaci ljanaaisi janaaziyaala rahokeediyan amriyo lagdhimid ini lasawootiyo inti lakudugo lalijar taasna rasuulkan amri watashmiiti lcaadishi lang hinjisoodi faraxgiliyowsha inan amri lankan baalahob hinjiso ka ar shardumay aha alxamdulilah uni ka alxamdulilah hober yarxamuka allah yalatumana faraxgiliyaas ilahay jing naxariis faraxgiliyo kasaas unto ayow lay watashmit lcaadisi ki hinjisoodi farxagliyowshaya rasuulka namri oo yarxamuka la adeeraas oobssidisookan kubadin ama hadii iskubadayo markaas hinjiso hinjiso salaa yarxamuka la lay gurtay yani sadab sii dhaafsi markaasoy alla ka caafiya dheere markaas wanasri laciifi yani watihay wanasri laciifi ki laciifka in gargaarowshay rasuulka namri lang oo laciife ho tabar soro inina gargaar wacawni lmadlumi lang la ulmi in kaalmayowshaya rasuulka namri lanna ulmi ni lankaalmayo lanki ulmi ulmishi lankugaad ay madlamadiis lankugaad wa ifshaai salaami maclushaisatan way baabka meelku wafo hadidki baabka meelku wafo badana socdo fayle walili faamo way maayn wa ifshaai salaami salaamta faafiyo keedi salaamta faafiyo she rasulkan amri lamba laaragoob asalaamu calaykum le wa ibraari lkas dhaaradi muqsim iyo qasam yashar qasam isdirb e muqsim isinfa muqsimki dhaaradi wa ibraari muqsimiki dhaaradi ambariyosa rasulka amri almuksim wahuwa an tafcala ma uksama alayka akuka aksama alayka akuka almuslim walaalka muslimka wali korshika daarad inanfalu masalan hataa yakuna baran sinhaas laa xanitan han masalan walaka daaradi lanki wadalika ida kasama cala shayin min almubaaxaat gayra mamnuuc lankan daaraday shay mubaaxa ka daarad mayliya iblow wallahi ka daarada grugan galoyaka walahi kdhaarda idin hagal gurug hagal intumakunaa hagallay markofadheslay hagal walan galelilay walahi kdhaarday shaygan aantu walahi kdhaarday biyon dhans maan dhan dhantlay walahi ilahi magaasha kdhaarday biyon dhamaasagel walan dhameelilay man walay mubaax eh, maana laakin wal macsiya hadii iska dhaardo walahi kdhaarday shaygan humaatan samayta malan sameeyo marka laakin wal wanaagsan hadii iska dhaardo toobus walaagiyohay walahi kdhaarday gurug hagalay kar oo oh, adigina gurigin galnama dambaawe iskafarik waajibaas kal unti kafaara kuwaajib ufasay demba ufas dembiga laku ilaaliye walan gale walifayl walan weele wali walaage waliba mubaaxaade oo lang mancin walan weele laakin wali xaarame in weel geri malan weelal o shayga marko ley humaatada oo kale tubaaka marko in galoyo sigaarka marko fuuf in malan eraw taas malan weela mana walan hoobeyin laakin wal winaagsan hoobeyin walan weele maanasa yani saaso ay yani wa an abi cumarata wa ibraar lmuqsim saaso may kale lifasre wa ibraar lkasami dhaarti imbaariyoshe adl nuktimi asan isumidlay mana mutafakun aleyh isin masderiyo maylasharayn isin faacili masderi kale mutafakun aleyh hada lafdagan kan e lafdu ixdaa riwaayat lbukaari bukaari riwaayaatkay toodiyo lafdi sheeg mana an abi hurayrata radi allahu taala an qaala abu hurayr may ka gole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul she may ka gole laa tadkulu ljanata jinmagalaasaan hataa tuminuu ilaa kurumaayasaan walaa tuminuu man rumaayasaan xataa taxaabu ilahay iskujeladaasa awala adulu tusiyey kumising alaa shayin sin tusiyey idaa facaltum adi falan taxaababtum isjeladaasa nutusi afshu salaama salaam faafiya baynakum dhahdin salaam faafiya wa awaa muslim muslim iyo waxdii uriyey meega walhad rasuulka kiri sala allahu alayh wasalam markan wareyta jino galow yani asbaab oo yenin sheegi mana jino galow shee imaanka kuhoreeye lali imankana may kuhoreeye yani wa kay imankina kaamil managda ilaa iskujeladaasa jirantan may sheenasera rasulka salaamta sheenas laa tadkulu ljanata jina magalaasan hataa tuminuu ilaa kurmaayasaan yani jina magalaasan wa imaanka jinada maylka galay sababan ahaa imaan walaa tuminuu hadana maanurumaayasan imaanki makamil naglaw hataa taxaabu ilaa isin bacdigin bacdikal kujeradaas kujeradaasan awala adulu tusiyey kum isin alaa shayin shay san tusiyey shaygaas oo idaa facaltum hadi falan shay taxababtum jeradaasan a natusilayo abshu salaama salaamta faafiya baynakum rawa muslim mucdi guriyey waan abi musa abi yusuf وan abi yusuf kunidis abi yusuf saxaabig laraay abdmagashi cabdالlahi بن salam xabrun min culama yani caalimin oo min culamaa yahuudiya hadi jaray marki dambena islami cabdالlahi بن salam wa yani wa kay may ka jaray caalimiinta yahuuded iya ka jari jari marki dem rasuulka yani wa kay tilmaantiti soo tawreet dhikanaya firi iska aragi ini isku jingayin markaasa rasuulka rumaayo marki rasul madinatedi wara kurumaayo marki kalku inseeday rasuulka madinaha gali leri muxamada madinaha galay lanki nabadada sheedaay madinaha gali marki laiya iya bahay rasuulka imtixaan kaseli mana usemay bo tawreedba kase kitaabki ba rasuulka tilmaantiskiyale wali libedelin ogiya han kalkun koy hafiri lankan lasheegay nabagi lasheegay ninkin ko hafiri marki anan seedi rasuulka seedi wali an koti inkoreey han ahayan arire waan abi musa abi yusuf cabdullahi bin salaam radiallahu taala canhu qaala ahi may kagolay cabdullahi magaashaydon cabdullahi tan horaan cabdmaga kokale lahaay maga bedelay rasuulka bedelay cabdullahi cabdالlahi bin salam radi allahu taala canhu qaala cabdالlahi cabdالlahi magaag hoob hunyi wal isku bedeli kor maga kale wal isku kor qaala cabdالlahi may kagolay samictu dheegi rasuul allahi dheegi sala الlahu alayhi wasalam yagolo rasuulka halka golaw iyo dheegi markan kawtan galay wan rasuulka kawta ku dheegi han ahaayen meel kale saas kaabiraay gawaykan may leeyi rasuulka soo lee dheegi ya ayuha nnaasu hada lay rasuulka madinateedi dadkiiba isjeeraysiya wako ya ayuha nnaasu dadaw kuwan eho abshu salaama salaamta faafiya waadicmu goodiya addacaama raashinka goodiya wasiluu hariiriya alarxaama qaraabad hariiriya wasaluu tukuda wanaasu walhaal ana naasa dadka niniyaamu hunduraaya dadka nundurmeediyo kajaraan oo waktulkafle ta dadka yani cibaadada isku yartaalan ilahay aabuda isku yari waktigaas way tukuda tadkulu reed halgaleen aljanata jin halgaleen bisalaamin maca salaamin tidbaadow macasiisimo meelkalaaabkana jiro kalan maraan si tooska jinada halan galeen tadkulu halgaleen aljanata jinada salaamin maca salaamin tidbaadow macasha jinada halgaleen silee rasuulka deegeeri tawaama yuri hadiska tirmidiy maalushahay afsho salaamataas tan laam horumaraysi salaamta faafiyaale salaamta fidiya rawa tirmidi tirmidi adiskuro kala tirmidi xadisun hada xadisun wa xadiskaas xasan saxiix wacan bufayl ibni abi ubayin wacan bufayl bufayl may laguriyey bin ubay bni kacbin bufayl bin ubay bin kacb may laguriyey anahu ana bufayl bufaylkaas iyo kana huwa bufayl haadi yatiki seedaw haadi cabdallaahi bna cumara caalimki cabdillaahi bin cumar yan seedaay fayakduka lahaay fayakdu huwa bufeelkasa kalahaay macahu ma cabdillaahi bin cumar alakalahaay cabdillahi bin kacb cabdillahi bin cumar alakalahaay ladareeray ila suugi suugan lakalahaay suugan lakalahaay suuga mirbis baado bahay baala may ka goolay bufeel faidaa kadawna hadun kalaano ila suugi suugan kalaano lam yamura cabdullaahi cabdullaahi mamar lam yamura mamara cabdullaahi mamar calaa sakaabin yani ma baayici sakdi wa calaa sakaatin waldhii koo beecyaw walqiiman lahayna liidid koo beecyaw mamar walaa saaxibi baycatin bayco wanaagsan saaxibshana mar lan ganacsi wiin haysadano mar lan ganacsi yaryarow haysadon ma mara walaa miskiinin wa calaa miskiinin ma mara walaa axadin ahad korshay maraw jar ilaa salama cabdullahi salaam aleyh lalaad qaala dufayl dufayl may ka goolay faji'tu seeday cabdallaahi bna cumar an seed yoma maalinto fastatbaca huwa cabdullaahi fahu dalabayni an ilasuugi haba suugi in laba yeri fakultu lahu licabdillaahi may ngaray ma tasnacu antaad cabdillaahi od maalin kasta suugi layka dareerana bisuugi suug may kasuubiyaa suuglayda ma ihidi anko caalime hola isku taa yani maka jarto suug may kasuubiyaa walhaal antaadina laa takifu antaadan korsurmaan cala lbayci beyc korshayn korsurmaane kam meegaw kan elaan walaa tasalun suaalan yani silci badeecda may haytin warsadaan walaa tasuumun gorgorsadaan biha bisilaaci fade ciyaalanan gorgorsadana walaa tajlis waanan fadheedane fi majalisi sooki soog makaanayaalshili fadheedaw ay fidguduriyaalki dabadaalisana adan fadheedana may sugninkwadu dareerleyla dareera lafisa walaawayanan shaahi meelo darjimenasili fadheed mal fadheedayo sadew saari mana ahi yani waagulo an may kagooley marki suug islagalna ajlis bina una na fadheesi hahuna milin lataxadas unta walaan kudadaayane unta na fadheesi saare qaala cabdullaahi may kagooley ya abaa badnin olooladii aabihis o wakana dufayl iyo may haaday za badlin oloolo saaxiibsi ahay oloolwinay kolley markaasa olooladii aabaheediy saari inama inkalmaani nakdunu kalahaana min ajli salaami wala unun jirmaadano salaan daraadiy lema suug jecel unun unun abno unun seedaan maleri salaanta sahafidi yani calaa man laginaahu bes intaasay weri mana maain darjiin fadheedo iyo caadadan i dhagan kaan meri walno reeri darjiin fadheedo walaan yani saas wa awama yuri xadidka malikun fi lmuwadai biisnaadin saxiix waan dufayl ibni umay dufayl bin ubay ibni kacbin anahu ana dufayla kana dufayl may haaday yaatikin seeda cabdllahi bna cumar an seeday fayakduka lahaay huwa dufayl aha macahu maca cabdillahi lakalahay ila suugin lakalahay kala dufaylu may kagoray faida kadowna adikalaan ila suugin kala lam yamura cabdllahi cabdllahi mamar ala sakadin ala ba ala baayici sakdi a ala baayici sakdi koo liidid koo beecyo sakad mana baqaal oo kale baqaal hada hobler calaa baqaalin hobler bakal gadgad wa oo bakal gadgad eh saasana saqaadingasunmey calaa baayici sikdi walliidid langadaw alradii min almataaci oo oo walliidid lay gadaayo wal oo hoosi gadaw toos moos i walaalasi nyaanya nyaanya iyo camba cambaho iyo loosloosko i walaalas lay gadaw kaasoy mamar oo kale walaa saaxibi baycatin bayc saaxibsha mamara lang oo bayca wiyin wal beec yaayo dukaan unfuruyina mamara masalan walaa miskiinin miskiin oo mel iskurogo iskudawarsadana mara walaa axadin laysal miraw mira mishal miraw wal mishal walaa axadin walaa calaa axadin axad korshay ma mara ilaa hadii marooba salama huwa ibn cumar salaame caleyh lalaad lamba magaabo walaw kan miskiinka kan saaxibulbaycda kan sadaadka gadgadaayo wala liidad gadgadaaw kulli dadka dhon salaamele faqaala uf kaala dhufayl dhufayl may kagolay fajitu sadi cabdillahi ibn cumar ansadi yoma maalinto qad fastatbaca huwa cabdلlahi بn cmar raw dalabayniani raw dal ila sugi sugiya raw dalabi aba sugan bahanesa yari fakulta may kagoole lawla iبni cmar iبni cmar may ngara ma tasnacu bisugi sug may kusubiyaas dareerana diray markas dareeran laa ma tasnacu bisugi sug may kusubiyaas walhal anta alihim ala yani wa kay laa takifu antaadan korsulmaan cabdالlahi ala lbayci bee korshiyan korsulmaan meel walaka beeciya un korsulmaan walaa tasalu antaan suaalani cala silaaci badaaciyalan warsadaan walaa tasuumu antaan gorgoryaan bi hadi silaaci badeeciyaalkaasan gorgoryaan walaa tajlisu antaadan fadheedan fi majaalisi suuqi suuku makaan fidiyaalti adan fadheedan meelba suuku majaaliseede adan fadheedaan saasu manaa dadka caalimiinta dadku ayamanay meelosa o kal fadheeshadiyo kudhoorsulaahayna dadkyo asxaab rasuulka baan gardaarmi sala allahu alay salam an fadheetanti leeraayo marki fadheedan hansadee erangna shuruudi limida intaa soob suubi kortan fadheedan walaa tajlisun fadheedan fi majaalisi suuqi suuku makaan fidiyaalsien fadheedaan waaqul an ma eraaye ijlis marki suuga dhahmar nama eraaye mar marko ijlis bina ya bna cumar cabdullahi bna cumaro inta nafadesi ijlis bina una nafadesi hauna mil inta walaaka neersanoy nataxadat unta ka sheekoysadaan faqaala bna cumar ibna cumar ma eraaye ya aba badnin olooladii aabaheediyo ya bua wa saasa eraay ya lanka wariyelka sheeg ya aba badnin yani may bua aha ahi yani o may bua aha kaftan oo kale mana kaftan oo faylile oloolan ablahay dos ya da lcaynayni oo kale rasulka ilaahi ya da lcaynayni lamada hindhood saaxibkeediyo ya da ludnayni rungnay manaa lamshiga dhundhamnama leh kalkun kalima oo fayle o kaftan fayle subina laakin lanka walka hadaw inaasmalagol ya aba badnin oo lamadi saaxibkeediyo wakanad bufayl jumlo oo datilagili ya abadar maylka jeed lankan bufayl bankasaan tiyani daawaya wakanad bufayl bufaylka may haaday daa badnin saaxiba badnin ololo saaxib sheehaay ololilahayresa aba badnin ololadi awshalangari inama inkalmaani nakdu na jirmaadaan min ajli salaami salaam daraadiya lan jirmaadaan wa fa nusalimu naxnu salaaman calaa manga salaaman lagina nakurog numanka tayari li cabdillahi bin cumar korkun lankoodhan saa saabta saasaan salafu sala qofka oo dhanga jirmaade geeka suugun dhahamare kuleelkanta dareere walkala min jirmaadano lay salaam lan jirmaadan wa markoona meel mal fadheedo shaaygu malka dhamak salaam lay wadaanay lay waa ku fawama yurey wacdeedka malikum fi lmuwada iyo kitaab muwada lera muwada malik imam malik kitaabki muwada buaari yani saxiiyanka danka hor jaray kitaabka in horey wa oo xadid lasarifon horey xadian winay biisnaadin saxiixin rawa malik malik adis wuri fi muwada kitaab muwada la rawa fishek wuri biisnaadin sanadkaas oo saxiix baabu kayfiyati salaami salaam qaab shaqaabka lina salaamaw yan baabey yusacabu maylusunaaye an yaqula lmubtadi kano wala bilaabo ini bisalaami salaamta bilaabo ini kagool yeela sunaayo ini kagool yeela sunaayo assalaamu calaykum waraxmat llahi fayati lakoye bilamir ljamciya lakoye asalaamu calaykum kaas kumtaasa lakoye wain kaana almusalamu calaykan korshay lisalaamahay waaxidan halinko bahadadi fado hal qof lay wa asalaamu calayka iyare ilamayso le asalaamu calayki iyare mee ki yani halinku haaday lama haaday sidaaday admay leera asalaamu calaykum sileerasma wayaqul lmujiibu kan ajiiba usun may kagole wacalaykum asalaamu calaykum salaam mee waawakdare وaعalaykum الsalaam وaraحmat الlahi وabarakatu usul sare fayati huwa mujibki lakooye biwaaw lcadfi waaw lcadf ya lakooye fi qawlihi qawl lmujib mujibka kolshe qawl lcadf lakooye وacalaykum kagola waaw lcadfa lakooye balere hadana waawalkingnagi وacalaykum sare alaykum makagaabto alaykum salaam meraw mana ay yani wa kay masalam alayh salam alayh salam ma eh وacalaykum الsalaamu yaw wa fi qawl وacalaykum saas yustaxabu may lusunaayey fayaqul mubtadi kano bilaawo bisalam bilaawo inika gol asalaamu alaykum waraxmat llahi barakaatu fayati huwa mubtadigi lakooye bilamir jamci asalaamu alaykum waraxmat iya lakooye wain kana lmusalamu alaykum korshe salaamay waaxisan baade wayaqul lmujibu wayustaxabu may lusnaaye an yaqul mujibu mujibka inika gola lusnaaye waalaykum asalaamu waraxmat llahi wabarakaatu fayati huwa mujibka lakooye biwaawilcadisa lakooye fi gawli gawli mujib mujibka golshedhatisa kalakooye waalaykum lakagoola وan cimran bin xusein dalil kolka wako cimran bin xusein radi aلlahu taala canhu qala cimran may kagole jaa rajul rajulko ila nabiyin koy faqala rajulki mera aلsalaamu عalaykum sari farada nabiy nabag radiya aleyh ala rajuli adilanka mel salaamay rasulka aلsalaamu عalaykum kafalkadabal wakay kum jamaca lakoy farada nabiy nabag radiya aleyh ala rajuli uma jalasa rajul faqala nabiy nao may kagolay cashrun lahu cashrun lankan tumunga leer tumun xasan adiya ley bisalaami bi hada lafdi wa aلsalaam عalaykum hal soo kalemeernayasomajar uma ja bay gooyay aakar rajul aakar wakoy faqaal aakar ki kalmay ka goolay aلsalaamu عalaykum وaraحmat الlahi sakdar farada nabiy nabo radi alyh ala rajul asalaam salaamtikradi farada fajalas rajul rajul ka faqaala nabiy naomay ka goolay ishruna lah ishruna labaatan yalr mana lah ishruna l uma ja may gooyay aakar rajul aakar wakoy faqaala rajulka mer aلsalaamu عalaykum وaraحmat الlahi وbarakatu farad nabiy nabo radiy aleyh ala rajul salaama kanadi fajalasa rajul rajulka fadheed fakara nabiy mare lahu talaatuna kana sodon ali eri mana sawama yuri xadis abu daud watirmidi imam tirmidi wakala tirmidi mare xadisun hada xadisun wa xadiskaas oo xasanun dadidisatan cimran bin xusein saaxib albawasir radi allahu taala canhuma qala cimran ay ka gol ja rajulun rajulka yakoy ila nabiyan koy faqala rajul mare asalaamu calaykum farad nabiy nabo radiy aleyh ala rajul salaama kanadi uma jalasa rajul faqala nabiy naw may ka goray sala lahu alay wasalam cashrun lahu cashrun tumunga leyo cashrun yani mubtadaun habaruhu maxduufe wa mubtada oo habarsha macduuf lahu ala kadiri lahu lirajuli an sugnaadi cashrun tumun xasanaat ey cashru xasanaatin bisalaamihi bi hada lafdi wakadalika cishruunana kadalika watalaatunana kadalika lah lah alan kadire mana ay lah lah iya lagadirada uma jaa aakaru kokal iyo ko faqaala aakaru kikalmeeray assalaamu calaykum waraxmat llahi lamadanga kadari lama وaraحmat الlahi ziyad farad النabiy nabo radiya aleyh ala rajuli rajul korshiya salaama karadi fajalasa rajul rajulka faradi faqala nabiy naw may ka golay sala الlahu عalيه وsلم ishrوna lah ishrوna labaatun ali aلsalaamu عalaykum oo tumon ajare وaraحmat الlahi o tumon ajare labaatun ajare l uma ja may kaway aakar rajulun aakar wa kaway faqala rajul mere aلsalaamu عalaykum وaraحmat الlahi وbarakatu san farad النabiy nabo radiya aleyh ala rajul karadi aلsalaama fajalasa rajul rajulka faradi faqala nabiy naw may golay lahu talaatuna rajulkan sodon aley asalaamu alaykum tumon ajar e waraxmat ullahi tumon ajar e ajar sodon ajar iya ley mana ay yani saas sodon ajar iya ley o hoob asalaamu alaykum hoob erta tumonkun alakasiye waraxmat ullahi hoob kadarton tumonkalalakinka dare wabarakatu hoob erton sodon kun alakasiye alkariy mana ziyaado mashal zaaisina say ogolaado sogunta kaadaas yani saas oo shaygan manaha ajar oo aakhira lakela meelkin yaalo ajar hoob sumba kaas ajar mana walan addunyada kasi markaas binaan kortaya kaasa ku hubsun kaasa wal hubsun eh, mana kan is marki soo jeebka gale dumar markibur hore ima makfidi yani kaasa wal hubsun e eh, kinyaale lilay mana kolun salaanta saasan fal badan tasibisayada lafdadan badin ile ajarkanan badade rawa ma yuri xadidka abu daud atirmidi waqala tirmidi may gori xadidun hada xadidun way xadidkaaso xasan wan cishata radi allahu taala canha qalat caisha may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam liyan ma yare hada kan iya jibril jibriil e yagra jibril akriyahay alayki korka asalaam salaama kin akriyahay jibril kan e aishoy hadi yani aishoy waan haka salaamahay falawingo jibril mucalim jibril donga malagya ka salaamahay lili qala da aisho may gultaan meeray wacalayhi asalaamu waraxmat ullahi wabarakatu kayfidi lina salaama lina baraa ibilo haka salaamay hadi lakeerfadiyo mana ibilo haka salaamay ibilo kin salaamay haka salaamay kin salaamay kasan yani ibilo haka salaamay lili ibilow islaamay ha وaعalayhi السaلaam وaرaحmat الlahi وaly magunyis وalayka may horta masur nogda magunyi وaعalayhi السaلaam وaرaحmat الlahi وabarakatu saras waa kay aisha jawaabtay yanin sheeg rasulkana iri saas ngarto suda dhe mal er sidi yerti lay besaranti kasabti mana hada kan jibril wa yabra wa jibril akriyaay alayki korka salaama jibril haka salaamay yamaragaas rasulka la eragaay jibril haka salaamay qala daciisa may kagolay gulton meray waalayhi ala jibril jibril korshelyeel waalayhi ala fulan asalaamu waraxmat llahi wabarakatu sarti malaya mutafaqun aleyh wahakada sadatan ye wagaca may dhiyay fi bacdi riwaayaati saxiixayn muslim bukaar riwaayaadkooda bacdishoya sidhi wabarakatu taasa dhiidiyo wabarakatu وafi bacdiha bacdi riwaayaati riwaayadka bacdishoona may haade lixadfiha xadfi وabarakatu وabarakatuhu lixadafo iyo bacdu riwaayat kusugnaadeen وaziyaadatu sikati lang akyaare wali kordhiyon maqbulatn bila aqbala wabarakaatuhu taas lang akhyaaray kordhiyey wala barelay mana wala ziyaadada hoo gofkana walwiriyo kana walwiriyo laakin kan wala zaaidka sheegi lang akhiyaaren hayna malgaada tidis laakin kan wala zaaidka sheegi hadi lang akhiyaare ay walgaada riwaayadis wahakada sada tanya wagacdi oo wahakada sada meel ishaaraay asala yani waraxmat llahi wabarakatuhu lakadar wahakada sada tanya wagacmaydiye fi bacdi riwaayati fi bacdi riwaayati saxiixayni صaxiixayn riwaayaadkooda bacdigood yadhi وabarakatuh adi wagaca faacilsha وabarakatuh taas lafdiga langasida وafi bacdiha bacdi riwaayaati may kasugnaaday fi cadfi cadil وabarakatu barakatu lahado وaziyaadatu fikati lang akhyaaray wali kordhiyon maqbulatn ziyaadadiyadeeti la aqbalaw waay وan anasin radi alahu taala anhu ana nabiya sala الlahu alay slam kana nabiy naw may haday ida takalama nabiy nabag hadii hadalo bikalimatin kalima ka hadal acaada nabiy nabad kanag nagaay ha kalimidiyade alaaan seditoobki kalimidiyade kanag nagaay xataa tufhama silan fahmo canhu can nabiy nabaga silan kufahm waida ata nabiy nabag hadi maraayo calaa qawmin qoom korsho maraw fasalama salaamahu alayhi malaqoomina salama nabiyuna salaamay alayhi malaqoomi alaaan seditoobi salaamay rawa buaariy buaariy wa adis adis mukarar wa ana nabiya sala lahu alay slam kana nabiy nabag may hada ida takalama bikalimatin hadi ka hadalaw acaada nabiy nag nagaay ha kalimid alaaan seditoog xataa tufhama hiya kalimada silinfam an ani nabilngfam si dadkan faman daraajamalnfam raw bisarse topic nang naga waida ataa waida mara nabiy naba hadi maraayo calaa qoomin maraw qoom badan hadi maraw fasalama salaama alayhim ala qoomi salaama falawna salama salaamay alayhim ala qoomi talaatan asalaamay hadii dadka badinyin mana waa ku rawahu bukaariy subani sheeg wa hada alxadis hadidkan kan ayose tooki salaamay lilay macmulo may likun baarey calaa maagiya likun baarey ida kana aljamcu jamaacada katiiran hadi badinyin dadka hadi badinyin oo salaamti oo koortan deegan irista markaasmaas asalaamu alaykum saasi waay yani saas dakan hadarogin hadar marka dherin asalaamu alaykum mimbarka marki korawna asalaamu alay saasa wala jari mano dadka marki badiyin maay dadka adkugaalan asalaamu alaykum erto ka dheegeen malanka nag nago markaas sawaama yuri hadidka albukaariyo waan migdad bin camrin migdad radi alahu mah migdad radi alahu taala anhu fi hadid hadid migdad migdad hadid melkuri hadidka tawil dherag qaala migdad may ka golay kuna unhani narfacu narfacu korweerani linabiy nabigan korweelani sala lahu alayه wasalam nasiiba nasiiba nabi naba nasiibshay min alabani caananka nasiiba fayajiua naba koya min allayli bacda leyl minka bacdishay koya fayusalimuha rasuulka salaamay tasliima salaama salaamay laa yuqid nabiy naba ankiyana naaimana hundiraw wayusmic nabiy naba dheejiyaay alyaqdana kan jeedon dheejiyaay fajaaa nabiy naba koy sala lahu alayه wasalam fasalama nabiy naba salaamay kamasli kana nabiy naba hortub yusalimuha nabagan salaamay rawa muslim muslim adi kuriyey an midad radialahu taala canhu fi hadii hadii midad midad ibn cumar hadisi مقداد بن aswad migdad بن cumar lamad waleere fi xadii hadii migdad migdad hadis xadiiskaas oo dawili dheera qaala migdad may ka goray kuna unhani narfacu linabi naba an korweelani sala lahu alayه wasalam nasiibahu nasiib nabiy nabo nasiibseen korweelani min alabani caanan ka nasiibe wa wanta oo un rasulka sii jarniya jarte wantaas an jeenayo fayaji nabiyuna waa kooyay min allayli bacda leyl haminka bacdi shee kooyay fayusalimu wa rasulka salaamay tasliiman salaamay haminka bacdi shee kooyay aman dadka fa yusalim nabiy nabo salaamay tasliima salaam iyo salaamay tasliimkaas oo laa yuuqid huwa nabo inkiyana naaima lahundiraw ini dadka dhibto salaamka dhibton mee malakol lanhundiraw iniked mee lanki baadis looglay baadis asalaamu calaykum kadeejisay deejifade ma koron gayli lanki hundiraaya buraarigime muwalan rasulk wa yusmicu nabiy nabo deejiyahay alyakdana kan jeedon deejiyahay kan hundiraw makiyana kan jeed aadaabta salan fade ma oo gabalkeedeg oo la ilaaliya jiram salaamka dadanka yani kuburaarigi fajaء nabiyu saasa caadidi saadi jarti rasuulka oo lambahanyilakaday fajaء nabiyu nabakoy sala الlahu alayhi wasalam fasalama nabiyu nabag re salaami kama sidi kana nabiyu nabagba yusalimu wa rasuulka salaamo jari rawa muslim muslim iya adis guriyey وعan asma bint yazid radi alahu taala canha ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam mara nabiyu nabag iya mari fi lmasjidi masaajidka iya mari yawman fi yawmin maalinto iya masaajidka mariyo وcصبة جamاعة min النisaء bilankumida gucud meel fidiyaan falaw nabiy nab faalahy faalwa nabiy nabag ishaari biyadi galantiisa bitaslim islaamtak ishaari rawa tirmidiy tirmidiy adis wuriye agala tirmid mal adisun ada adis adiskaso asan bilaan qaabkilan salaam lahay ahaan yani ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam yamara nabiy fi lmasjidi masaajidka mari yawman fi yawmin masaajidka dhaha mari wacusbatun jamaca min annisaai bilaan kumidan gucuudun fidhiya sufadeeda koran bilaanti geeska suleeda ad wal gariibsade ho bilaan inta galo milo fedheed yani wal gariibsade mal gariibsada geesko fadheeri jare rasuulka saabtis wali khayraadka dhugunsadi jare yo hoob saahidka yani asalaamu alaykum eran yo moodo jare wa cusbatun jamaaca min anisaai bilangayna gocuudon fidhiya ya rasuulka masaahidki marifalwa nabi nabaga shaari biyadi yadi nabi naba galantisa bitaslim islaamta ka shaari ilaante galanta integi islam tawaama yuri xadiiska tirmidi wagala tirmidi may kolay xadiisun hada xadiisun xadiiska soo xasano hasan wa hada xadiisun kan ay maxmulun kilun baariyu ilan galanteegoki wala naftiyo milon haysba failogda adadka rasulka galanka tegi salaammilan haysalta wahada kan xadiiskan eh? kan e maxmulun kilon bari waayo cala anahu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam jamaca nabiy nabu jamciyey bayna lafdi lafdi iyo walishaarati kun lafdagi assalaamu calaykum e iyo ishaaradii galanti isku dari wa samaca nabiy ma galanta sutegshireedalilanalfa wahada kan macmulun kilon bari waayo cala anahu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam jamaca nabiy nabu kulmiyey bayna lafdi lafdi iyo walishaarati ishaariya kulmi wa wayuayidu may hoojiyeeye ru xadiiskan kala may hoojiyey ana fi riwaayati abi daud may kusugnaaday fasalama alayna irin salama salaamaydin kase asalaamu alaykum a kol iska daray lamadi fasalama ti o askiye lafdigi galantina oo sre e, lamadi iska daraysaas mana hay hada xadiiu macmul maylkun baare ernay cala anah ana nabiya jamca nabiy jamiyey bayna lafdi asalaamu alaykum walishaarati galanti jamci mana wayuayidu may hoojiyey hu jamcaga un hada sheegnin may hoojiyey ana fi riwaayati abi daud nin kasugnaaday fasalama nabiy calayna nabagana salaam yaran kalku afkiyo salaamti lafdagana galantibo ishaarhoa ishaar ilalah waan abi jurayin alhujaymiyi radia allahu taala canhu qaala abi juray may ka golay kunidisdankilaraaataytu rasuul lahi sa sala lahu alay wasalam fagultan may ka golay alayka asalaamu ya rasuul allahi qaala nabiyuna may golay laa tagul ngartay alayka asalaam fa ina asalaam lafdaga taxiyat lmawtaani dhimada salaamti waa rawa abu daud abu daud adis wuri yani wa kay aal abu daud may kagoolay xadiun hada xadiun asan saxiix wakad sabak alxadis xadikan idagi bidul ima abdulmasiikamya mika ya sokutam amusig an suday bn cabdillah miya ina awla naasi miya orajarkaas or yani wa kay saas laa tagula ngarta calayka korka asalaam ngertoy fa ina calayka asalaam lafdiga calayka asalaam eh taxiyat lmawta hani dhimadan salaamtiyo wa aha yani rawaama wuri xadiiska abu daawud iyo wuri wa tirmidina wuri waqala tirmid ma gole xadiisan hada xadiisan waay xadiis kasto yani waakisaaso xasano xasan adaji saxiinu saxiix waqad sabaq alxadiis xadiiskan indhagi bidoli maca doli doli xadiis xadiiska dhirishin laga baabu aadaabi salaam salaamta aadaabteediyen baabay baaba dhasanga ingiden baabu aadaabi salaam islaamta aadaabteediyen baabay an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasulka may ka golay yusalim raakibu kana wala saaran ya salaamay cala lmaashi kan dareeraag walmaashi wa yusalim lmaashi kan dareeraag ya salaamay cala lqaacidi kan fidhi walqaliil cadadan kan tiradi yard ya salaamay cala lkasiiri cadadan kan tiradi doonta korsha salaamay mutafaq caleyh wafi riwaayati lilbukariyi wsagiru wayusalim sagiru cala lkabiiri ana rasuul lahi sala lahu ala slam qala rasul may gol yusalim raakibu kana wala saaran yada salaame cala lmaashi kan dareeraag salaame waay lanka kamoodayo wala saaran kaasada salaame walmaashi wayusalim lmaashi kan dareer ya salaame ala lgaacidi kan meelo fidiysun walgalilu yani wayusalim lgalilu kan yar kridis yar ya salaame ala lkatiri kan tiris badan korshe salaame mutafaqun aleyh wafi riwaayati lbukaari wsagiru wayusalimu sagiru kiyara salaame ala lkabiri kan win korshe salaame waan abi umamata suday ibni cajlan albahili radi lahu taala an qaala suday may ka golay suday ibn cajlan qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay goray ina awla naasi dadka kan kaolaash badan bilah ilahi kaolaash badan man waay badaa bilaawahum annaasa dadka astaa bisalam islaamka bilaawa ina awlana dadka kan kadhawahash badan ina aqrab annaas dadka kan kadhawahash badan bilahi ilahi kadhawahash badan man waay badaa huwa man ka bilaawa hum annaasa dadka bisalam islaamka bilaawa kaasa dadka kadhawahash badan ilahi kadhawahash badan kalka ilka kor maray rawa may ura adiska abu daud biisnaadin jayidin warawa may kala wuriyay adiska tirmidiy an abi umamata radi alahu taala anhu iila maylar law linabiy maylingara ya rasuul alah ilahay rasuulkiisiyo larajulaani lama rajul yastagyaani kulma ayuhuma ayu rajulayn laba rajul keeba yabda bilaawa bisalaami salaam bilaawe qaala nabiy naumay golay owlaahuma aqrabuhuma lamada kan kadhow bilahi taala an kadhow kaasa bilaawe kalkan ay kadhow lankas mandoas fada ilah red dadaalla ay kahormaray hawa tirmidiy hada xadisun hasanun yani waan may fayle may yani asala kan bilaawke i jawaabkana may fal badana bilaawka fal badan mana so hadaba adilka argay ulahuma bilahi ye kan bilaawo kaaswale amada iskorkoy islaamta bilaawe ki ilahi kama wa bilaawe kari mana kalkun adag edi kahormar redlki hormar yani kila maylera ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo arajulaani lam rajul ya yaltakiyaani kulmaayaan lam rajul iskorkoy muslim ayuhuma ayu rajulayn lama rajul keeba yabda huwa ayagu suge bilaawe bisalaami bilaawe kan hormaraw kees ala nabiynaomay olay ulahuma ulahuma ay akrabhuma labadaas kan kadhaw bilahi taala kadhaw kaasa bilaaw waana bilaawo ka aflan isan argahayna rawa tirmidi yani shay suna ay shay waajiba wa salaamta nagaw shay wujub waalaykum asalam inerta waajiba fi asal lankan habilaaway marka bilaaway suna lehay suna oo waajib ku fal badan tale sunada fal badan mana asalam kan bilaawahay fal badan qala tirmidi imam tirmidi may gore xadiisan hada xadiisan waay xadiiskaas oo xasanun darjidiisa sange baabu isticbaabi cadati salaam